shaaraf ciheeda hooyada hadabidkaha ku noolo bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sayid sharafiheed ka kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keen wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona xaaladda marinka khaza ee dhulka falastiin oo uu warar ku socdo waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira wariyaal iyagoo tabinaya madaafiicda ku socota dalkaasi gaar ahaan marinka khaza iyagii madaafiic ay kusoo agdhacday عدنان هل أنت بخير إذا كنت معرض لخطر يمكن When I drove this morning That sounds like it was quite close yeah. to you, Rushdie. You okay? Do you need to go, or do you are that, you okay to stay? Very close, yeah. yuhuuddu waxay amraysaa in ciidamadeedii ugu badnaa loo qaado ama loo daadgureeyo marinka khaza maraykanku maraakiib dagaal ayuu soo diray xeebaha marinka khaza si uu israa'il u taageero khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa sii kordhaya golaha ammaanku waxay isku khilaafeen go-aankii ay ka gaari lahaayeen xaaladda falastiin sida dowladaha afrika ay uga hadleenna waa aad maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan dad ku geeriyooday kadib markii gaarigii ay saarnaayeen uu muroodi ku dhacay waddanka kenya xubnihii joogtada inoo ahaaya kaalinta sugaantana barnaamijka qeybiya ka yihiina kusoo dhawaada mar kale kulanta kaanin inta aan guntadii gula rooray gudubtii qabaar garan shaadaadii igaraabi weyde aniguna garaadkii kaa gaabsan garashadaadii igaraabi weyde gaarimayside bucurkaan habeenkii dhaxantay guura awada gudume dhibta angiilaayanay gargaarimayside bucurkaan habeenkii waxantay gowra aada gudum kooxoodka macaan fanaanka ilaahay hawn u maxamed suleymaan tubeec ayaa ku luuqeynayay heestan hal kulinkeeda ilaahda u kafaaco heestan ereyadeeda waxa laga hayaa abwaan iise warsame laxankana roon jire ayaa laga ama saarayba daafur bay noogu taha kulanka keene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn ma anaan garannin waa hagaag saaxiibayaal waxaa la socotaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka megahetis waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggana radio maalintii saddexaad ayuu galay dagaalka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo maamulka yahuuda oo ciqaza ayaa hadda waxay ka wadaan yuhuuddu dagaal ama duqeyn xoog leh ayay ku garaacayaan israa'iil ayaa ku dhawaaqaysa in guud ahaanba ay goodimin doonto marinka qas ee dhulka falastiin oo horeyba usii go-densanayd waxaana horey u mamnuuc uga ah magaaladaas ama deegaankaasi inay galaan waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah sida cuntada biyaha dawada iyo waxyaabaha kale la midka ah waxaana hadda ay leeyihin mar kale ayaa sii xanibi doonaa tobanaan sano ayayna magaaladanba go-doonsan wasiirka gaashaandhiga yuhuudda iyo afgalanta ninka layihahdo ayaa sheegay in mas-uuliyiintoodu ay go-aansadeen inay jaraan korontada sidoo kalena ay xanibi doonaan soo gelitaanka cuntada iyo shidaalka taasoo qeyb kaabuu ah yidhi go-doominta buuxda xamaas ayaa maamusha marinkan khaza halkaasoo la sheegay inay ku nool yihiin ilaa dad ku dhow saddex milyan oo qof eh, waana meelaha ugu dadka badan adduunka marka loo fiirsho wararku waxa ay sheegayaan in go-doominta israa'iil ee marinka khaza ee eh, hadda la haysto ay qeyb ka tahay dagaalkii xoogga ahaa ee lagu soo qaaday ama lagu qaaday magaalooyinka yuhuudda xoogga ku haysato horey waxa go-dan ugu jirtay magaalada antany bishii juun sanadkii labada kun iyo israa'iil waxaa ay muumshaa hawada badda iyo dhulka khaza sidoo kalena waxa ay aada u ilaalisaa saddex laba meelood oo kamid a ah saddexda goobood ee xuduudda ah ee magaaladan laga galo midda kalena gacanta masar ayaa ku haysa waxaan godoomin buuxda gelinaynaa khaza koronto la-aan cunto la-aan biyo la-aan gaas la-aan dhammaan waan xiraynaa ayuu galanti yiri kadib markii uu soo saaray bayaan gaadiidka dabaabaadka ah ee yuhuudda leedaha ayaa kusii qulqulaya magaaladan iyadoona la sheegay in madaafiic xoogle ama diyaaraduhu ay duqeynayaan afhayeen u hadlay milatariga israel oo la yihahda daniel hagari waxaa isna uu u sheegay wariyaasha in israa'iil ay xakameyneyso bulshadeeda kadib duulaankii ballaarnaa ee sabtigii dagaalyahanada ururka xamaas ay ku qaadeen siduu hadalku yidhi hagari wuxuu sidoo kale sheegay inay jireen shilal gooni gooni ama dhacdooyin goonigooni ah oo ka dhacay dhulka ay haystaan wuxuuna yidhi marxaladan ma jiraan wax dagaal ah oo dhexdeena hadda lagu soo qaaday waxa uu intaa ku daray in laga yaabo inay weli gobolada qaar ay ku sugan yihiin dagaalyahano ka tirsan ururka xamaas taangiidda israa'iil ayaa waxa ay kusii qulqulayaan meelaha ka furan tahay ama hareeraha marinka khaza halkaasoo ay isku diyaarinay galaan hagar wuxuu sidoo kale yidhi shan iyo toban ka mida ah, buu yidhi afar iyo ah, bulshooyinka xuduudaha degan ayaa laga daadgureeyey waxaana ka hortegaynaa buu yidhi in mar kale dagaal u dhaco ama dadkaasay saameynaysa ay isku yeelato goor sii horeysana afeen u hadlay ururka xamaas oo magaciisa la yihahdo cabdilatiif al qanuwa ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a p in dagaalyahanadooda ay sii wadaan dagaalka ay ka baxsan marinka kaza islamarkaana dad hor leh ama maxaabiis hor leh ay soo qabteen maanta waxaanu intaa uu ku daray inay damacsan yihiin inay sii daayaan dhammaan maxaabiista ay haystaan haddii israa-iil ay kuwa iyagu ka haystaan loo sii daayay sida heshiisyada hore ay sheegaysay waxaana uu yidhi waa mid aan ku doonayno in maxaabiista aan ku kala bedelano anaga ee israel sidoo afeenkani yidhi duqeyn ayaa sidaa idiin sheegaba ka socota marinka khaza halkaasoo dadka rayidka ahaa naftigooda saameyn weyn ay ku yeelatay meelaha la duqeeyey waxaa kamid ah masaajido goobo isbitaallo ah iyo goobo kale oo dadka loogu adeegayay wariyaasha caalamka ayaa qase qaarkood tahay tageen iyagoo warar kasoo tibinaya sida xaaladu ay tahay qaarkood ayaaba madaaficdii ay kusoo dhacday iyagoo barnaamijyo toos ah ama tibin toosa ah ku jiray نعم هذه غرة بالقرب من ربما استمعتم إلى هذه الغارة في نعم. المبنى ال الذي يظهر الآن في الصورة وهو تم يعني إبلاغ يعني أحد الآن محمود آه. لازم ننزل ال... عدنان هل أنت بخير إذا كنت معرض لخطر يمكن أن تذهب الآن لأن أنا أرى القصف يعني في مواجهة المكان مباشرة 13 تحذيريه اه محمود الفتنه نزل اه اه عدنان تم تدمير المبنى بالكامل نعم الصوت يا محمود راح When I drove this morning That sounds like it was quite close to you, Rushdie. Rushdie, can you hear me? Are you okay? That sounds quite close, yeah. That sounded very close. Yes, that sounded very close. Yeah. Uh, Are you okay? Do you need to go or do you, are that, you okay to stay? That was very close, yeah. Rushdie, can you hear me? Yes, I can, I can. cododkaasi waxaa laga duubay wariyaal iyo ka toose ku jira marinka khaza madaafiicdii ama gantaalaha yuhuuddu ay ridayaan ay kusoo agdhaceen oo loo sheegayo inay ka tagaan goobta ay isku sugan yihiin hadba xaaladda iyo wixii kusoo kordha waad maqli doontaan waxaa sidoo kale idinoo soo socda qodobo kale oo ay ka mid yihiin dadka gaalkacyo oo aan wax laga weydiiyey bal sida dagaalkani u arkaan bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedooyada cafi mahadalkaha ku nool waa hagaag weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan xaaladda falastiin ayaana weli si gaara ah ugu sii jirnaa diyaaradaha waaweyn ama shirkadaha diyaaradaha waaweyn ee dunida ayaa joojiyay duulimaadadii iyagana ay ku tegi jireen israel ama waxayba ka dhigeen ama dib bay u dhigeen iyadoo arrintaani aada u saameysay baa laleeyahay dad badan oo safray safri lahaa arrintaana waxay ku macneeyeen xaaladda ammaanku inay sii xumaanayso saddex diyaaradood ama saddex shirkadood oo kuwa diyaaradaha mareykanka laga leeyahay oo iyo sidoo kale kuwo kaloo reer galbeedka ah oo ay ka mid yihiin kuwa faransiiska kuwa jarmalka ee iyo diyaaradda imaratis ayaa joojiyay adeegyadii ay ku tegi jireen magaalada tel aviv ama duuladii ku tegi jireen virgin atlantic waxa ay sheegtay inay ka digayso baajinta iyo dabadhigista garoomadeeda ama diyaarduulimaadii ka bixi jiray hitrow oo londona ah, iyadoona sidoo kale british airways iyadana jadwalkeeda wax ka badashay oo duulimaadada qaar ka mid ah ay dabadhigtay arintan waxay kusoo aadaysaa iyadoo falastiin ururka xamaas ay sheegeen inay gantaalo la beegsadeen garoonka diyaaradaha ee ben gurion la ee israailiyu ay leedayihiin ilaa toddoba boqol oo qof ama ku dhowaad kun qof oo yahuudi ah ayaa lagu dilay tan iyo markii xamaas ay bilaabeen weerarkooda maalintii sabtiga ahaa iyadoona la sheegay in shan boqol oo qof oo falastiiniyiina ah ay ku dhinteen maranka khaza markii yahuuddu ay ka carsatay diyaaradaha waaweyn ee qaarkood reer galbeedka laga leeyahay ayaa sheegaya inay baajinayaan ilaa sideed duulimaad wax ka badan hal diyaarad hal shirkad oo kaliya baajisay oo ay ku tegi lahayd magaalada talaaviv iyo londonta ka doosho ilaa sabtigii waxaana sheegtay ilaa arbacada soo socota inay hakad galeen duulimaadadaasi nabadgelyada iyo badbaadada macaamiisheena ee dadkeenna ayaa had iyo jeer muhiimad noo marka hore waxaana aada uga fakaraynaa in duulimaadadan ay noqdaan kuwa u baahan in dib oegis lagu sameeya ayuu yiri hafeen u hadlay shirkad laga leeya dalka mareykanka oo dhinaca diyaaradaha diyaarad sidee baa layidhi ee qaar kami ama diyaarada ay leeyihiin shirkadaha shirkada lewis wis air ayaa yana xaqiijisay inay joojisay duulimaadka ay ku tegi jirtay magaalada tal aviif ilaa ogeysiis dambe halka diyaaradda ecjed layihahdo iyana ay sheegtay inay joojinayso duulimaad ay maalinta axadda ahayd iyo maantaba ay ku tegi lahayd marinka ama dhulka yuhuudda xulka ku haysato israa'iil waxay amraysaa in dhammaan go-doomin la saari doono marinka qaza iyadoo weeraradeeduna ay sii socdaan british airways waxay sheegtay inay wax ka bedeshay duulimaadadeeda maalinlaha ahaa ee hetrow ilaa tal aviv si ay u ambabaxda baa si ay u xaqiijiso amniga shaqaalaheeda iyo weliba rakaabka saaran waxaan la fahamsan yahay bay shirkadda antino qoraal soo saartay inay tani tahan in arrintani ay tahay si looga fogaado in shaqaaluhu ay ku hidaan israel oo weliba xalis ay ka taagan tahay british airways shirkadda lirado waxay sheegaysaa inay xaaladda dib dibogista eh, ku hayso afeen u ayaa sidoo kale sheegay in la keenay siyaasad uu ku tilmaamay inay tahay mid dabacsan oo macaamiisha iyo dadkaba loo sheegayo inaysan muhiim ahayn hadda in duulimaadyo lagu tago shabakadaha hubinta duulimaadyada oo ay ka mid tahay shabakada layirahda flat rader afar labaatan ayaa iyana sheegtay inay muujinayso in duulimaadyada qaar ay weli ay ku adag tahay inay ka degaan magaalooyinka ee eh, israel xooga ku haysato gaar ahaan talaviv oo kale shirkad layihahdo renair ayay shirkad kale bexas layidhaahdo ayaa ilaa hadda sii wada duulimaadadooda warbixin ay soo saartay shirkada united airlines ee mareykanka laga leeyahay iyo shirkada kale layidhaahdo delta airlines ee mareykanka ah iyo american airlines waxay kulligood ku sheegeen inay hakiyeen duulimaadadii tooska ahaa ee israel ay ku tegi jireen warbixin ay soo saartay shirkada united airlines waxay ku sheegtay in duulimaadada la joojin doono ilaa ay xaaladdu u ogolaaneyso inay dib u bilaaban karaan duulimaadadu dalta waxay sidoo kale sheegaysaa in duulimaadadeedii la joojiyo toddobaadkan oo dhan dhanka kale ilaa saddex boqol qof oo u kala dhashay poland hungary iyo wadamo kale ayaa laga daadgureeyay duulimaadadii ugu dambeeyay iyadoo dowladaha ay kamid yihiin thailand iyo nabalna ay sheegeen inay ka fiirsanayaan shaqaalahooda ama dadka wadamadooda u dhashay ee israel jooga siday usoo qaadan lahaayeen oo loosoo daadgurayn lahaa waxaana lagu yidhi safrida israel waa mid hadda halis ah waxaa sidaasi ku tilmaantay qoraal lasoo saaray oo ingiriiska kasoo baxay haddii aad u safrayso ingiriiska haddii aad ka safrayso ingiriiska oo aad u safrayso israel waa in la joojiyaa safarkaasi isbedela lagu sameeyaa taasi waxay ka dhigi kartaa mid ammaankaaga uu ku jiro haddii aan si madax bannaan aad u safraysana waxaad u baahan doontaa inaad la hadasho howlwadeenada safaaradaha gaar ahaan safaaradda ingiriiska ee israel ku taala mareykanku waxauu sheegay inuu geynayo xeebaha falastiin maraakiib iyo diyaarado dagaal iyl maraakiibta nooca dagaalada maraakiibta nooca diyaaradaha xambaara ah wuxuu geynayaa badda mediteraneanka gaar ahaan dhinaca bari waxaana sidoo kale sheegay in israel uu siin doono qalab iyo saanad dheeraad ah haddii ay u baahato arrintan waxay daba socotaa weerarkii xamaas ay ku qaaday dhulka xoogga looga haysta reer falastiin madaxweyne jo biden ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid aan hore loo arag oo laga naxo afhayeen hadlay guddiga amniga qaranka ee mareykanka ayaa sheegay in dhowr qof oo mareykan ay ku jiraan dadka dhintay israael waxay sheegaysaa iyadoo toddoba qof inay dhinteen halka boqolkana lacafduuftay ama la qabsaday khaza in ka badan afar boqol qof imilaa shan boqol qof ayaa iyana lagu dilay kadib markii duqeyn xoog leh ay oo argoosi ahaa yuhuudda ay fulisay xogayaha difaaca mareykanka lenon austin ayaa sheegay in markab nooca dagaalka ah oo u s s garol arford layihaahdo oo xambaara diyaaradaha iyo markab kale oo xambaara gantaalaha wax burburiyo ay ku wajahan yihiin gobolka waxaana uu sheegay in sidoo kale diyaarada dagaal loo diri doono kaale militari oo dheeri ah ayuu sheegay in la siinayo israael maalmaha soo socda aqalka cad ee mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in mareykanku uu ka shaqeyn doono sidii loo hubin lahaa in israael ay iska caabiso weerarada kaga imaanaya dhinaca xamaas howlgalkan baaxadda leh ayaa ka turjumaya baa layidhi walaaca mareykanka uu ka qabo in khilaafka u dhexeeya israel iyo xamaas uu soo jiito qeybo kala duwan oo ama dowladaha kale gobolka ku yaala mareykanku wuxuu aada uga hanqaltaagayaa xilligan inuu ka hortago dhaqdhaqaaqa xoogan ee ururka xisbullah iyo lubnaan ee lubnaan ka jira oo uu in dagaalka ay kusoo biiraan waxaana uu sheegay sidoo kale taageerada iiraan iyona inay hadda aada u baahan tahay in loo fiiriyo madaxweynaha iiraan ibrahim ra ayaa sheegay in taageero u muujinayo weerarka xamaas isagoo sheegay in israel looga baahan yahay in lagula xisaabtamo qatarta gobolka ay ku hayso xamaas waxay sheegtay in kaalmada iiraan ay ka caawinayso inay fuliyaan weerarkooda ama ay sii wadaan howlgalkooda oo ay ku lug lahaayeen gantaalada nooca diyaaradaha duuliyaha aan lahayn iyadoo sidoo kale dagaalyahano baarashuud ku boodayay xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayaa waxaa isna uu sheegay in mareykanku aanu arkaynin ama uusan haynin cadeymo muujinayeen in iiraan ay si toosa ah ugu lug leedahay laakiin wuxuu leeyahay iiraan inay caawisay ururkan xamaas ee qasab fadhigeedu yahay ama fadhigiisu yahay waa muddo sanadaha waa wax iska cad xamaas ma ahan buu yidhi ama ma aha buu yidhi midaan haysan wax taageera ah marka loo fiiriyo sanado badan ayayna ka heli jirtay iiraan welimaanu arag buu yidhi cadaymo muujinaya oo toos ah in iiraan ay ka dambeysay weerarkan gaarka ah ama ay ku lug lahayd laakiin taageerada sanado badan ayaa ahayd mid iska cad maruu telefishin la hadlayay ayuu sidaas u sheegay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iiraan way ka beenisay inay ku lug lahayd in weerarkaasi wax lagu ku lahayd boqolaal qof ayaa weli la la-aya araqdooda ruuxooda oo yahuud ah dadkaas waxaa kamid a ah baa laleeyahay nin layihahdo herish galbig bolin oo saddex sano jira yahuudi ah kin dhalasho maraykana watay kaas oo ku sugnaabeeda goob uu ka socday bandhig faneed saxraha ay ku xooggalan ama xoogga ku galeen dagaalyahanada urarka xamaas wiilkan ama ninkan carhooyi waalidkiis ayaa u sheegay wargeyska layidhaahdo jerusalem bost inay heleen laba fariin oo kale ah oo uu ku sheegayo in xaalad adag xilligaasi uu ku jiray safiirka israel ee mareykanka fadhiya oo michael herzog layidhaahdo ayaa u sheegay telefishin layihahdo c b s news inuu ogyahay in mareykanku uu ka mid yahay askarta iyo dadka rayidka ah ee kulama lagu qafaashay qaarkood ay ku jiraan ee laga qafaashay gudaha magaalooyinka la weeraray mareykanku wuxuu sheegay inuu balaayin doolar oo gargaar milatari ah uu siiyo israel oo ah saaxiibka u dhow sanad kasta tani dagaalkii labaada adduunka israel waxay ahayd guud ahaan kuwa ugu badan ee qaata kaalmada dibadda ee mareykanka si gaara ah ayaa arintan warbaahinta caalamka uga hadlaysaa marka laga tago in dunidu ay si weyn u hadlayso anagoo eegi doona afrika iyo sida looga hadlay madaxda afrika uga hadleen qaarkood haddana dadka soomaaliyeed ayaa si weyn arintan ay usoo jeedatay xamaasad weyn ayna ku taageereen howlgalka xamaas ay qaaday haddii shalay intiina dhegeysatay barnaamijkeenan dadka magaalada muqdisho codka laga soo duba inay maqashiinay maantana bal gaalkacyo dadka jooga sidee u arkan dagaalka israa'iil iyo falastiin u dhaxaysa ma u bilaama haddee wuxuu socday ilaa iyo waaga adduunku la asaasay waxaana leeyahay ummadda muslimiinta masaakiinta laga xaq daran yahay oo falastiiniinta ilaahay xaqooda ummadda ha tuso waa dad islaam ah waa dad madaxa looga taagnaa laba boqoloo sano israa'iilla adduunka kibir bay ku haysataae ilaahay dhulkaa la gooyo walaahi mowqifka iga aadan aad baan uga qiiroonaya waxay yuhuuddu ku samaynaysa muslimiinta falastiin ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu ka dulqaado dhibaatada haysata mana awoodo aniga maanta inaan wax kala sameeyo laakiin waan u ducaynayaa ilaahay waana ka xumahay boqolkiiba boqol yuhuuddu dhibka ay samaynayso ilaahayna waxaan uga rajaynaya inuu ilaahay ka dulqaado dhibta saaran oo yuhuudda ilaahay jebiyo oo muslimka ilaahay taageero oo ilaahay dhibaatada soomaalida haysata iyo tan yuhuudda falastiiniyiinta haysataba naga dulqaado oo ilaahay muslimka garab istaago gacantooda korka yeelo waxaan isleeyahay waxa weye waxaa xaqiiba feeraha ka dilaacay oo waxa weeye maanta maasha allah falastiiniintii baa guulaysatay caalamul islaamna waxaan ka codsanaya inay taageeraan ilaahay muslimiinta ha taageero ilaahay muslimiinta ha garab istaago ilaahay ha u kaalmeeyo cadowga allaha ka dulqaado ilaahay dhibka ay hayaan ka dulqaadaanu leenahay waxa kale oonu leenahay wixii aa tabar haynin oo ducahaya inay u duceeyaan walaalaheenna muslimiinta annaguna waxaanu leenahay tabar haatan ducaannu ka haynaa waannu taageersannahay in israa'iil ilaahay jibiyo falastiin noolaato intaas weeye wax kale maaha waa inaynu gurmanaa dhaqaala dhiibnaa morali xataa haddaan wax kala tabayn karin sabood in lagaa helo waaye ameerika waxay ku fashilantay inay yuhuud u yeeliso yuhuud waa jabtay israa'iil ilaahay baa jabiyey falastiin waa guulaysatay arrintaas haddaan fakarkayga ka dhibto kolley waa nimanka walaalaheena ah oo falastiin in muddo ahba nimanka yahuudda ah dhibaatay ku hayeen dhibaatadaas oo ah dhibaato fog in loo soo waariday dalkoodii dalkoodii lagala wareegay walaalahan falastiin duqeymo tira badan leesmo tira badan cunuqabateyn tira badan oo isku kaashadeen reer galbeed oo dhan marka arintaas waxaan leeyahay waa arin aad iyo aad aan u taageernay aana aad ugu faraxsannay hiil iyo hoon aan la garab taaganahay walaalahan falastiin xorayntii ay iska xoreynayeen eh, nimanka yahuudda oo argagixisada annaga marka waxaan falastiin iyo shacabka falastiin aan la garab taagannahay haddaan shacabka soomaaliyeed oo walaalahooda oo muslimiinta ah hiil iyo hoo niyaddana waa ka taageersannahay waddankoodii baa la haystaa dowladnimo looma ogola inay noolaadaanna looma ogola marka toddobadii octobar maalin taariikhi ahayd eh, ururka xamaas eh, falastiiniyiintu ay muujiyeen in maanta dunida korkeeda ay saarnayn cidda xoog lagu haysan karo waxaana rajaynaynaa horta guushaas laga gaaray waa ekshirkii goojacad oo kale si loo qabtay maasha allah marka waxaan leenahay hambaliyo muslimiinta meel kasta oo joogaan tanoo kale waa jihaad yuhuuddaa lagu jihaado jihaadkaas waxaas kaloo jihaad la dhahaa jannadaa lagu tagaa marka in la garabka la isqabto muslimiinoo dhan halka ay tagto lagu jihaado yuhuudda waa hagaag cododkaasna waa qaar ka mid mida ah dadka magaalada gaalkacyo waxay aragtidooda ka dhiibanayeen siday u arkaan dagaalka khaza ka socda malalka falastiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir albaabada u xiran yihiin ka yeeshay fadhi deg deg ahaa oo ay yeesheen dagaalka u dhexeeya israael iyo falastiin balse waxay ku guuldareysteen inay gaaraan qaraar loo baahnaa oo ay soo saaraan warmurtiyadeed la wada jira ilaa kun iyo boqol qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkan iyadoo xamaasna la sheegay in ay weerar toosa ku qaaday dhulka falastiin welina madaafiic kale ayay kusii garaacaysaa dhimashadu intaasu ay kasii badan kartaa sida la sheegayo yuhuudda weerar argoosi ah ay qaadeen marka dib ugu laabano shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay mareykanka ayaa ugu baaqay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka inay si deg dega ah u cambaareeyaan xamaas waxa uu yidhi waxaa jira tiro ama waxaa jira buu wax wanaagsan oo dalal ah oo cambaareynaya weerarada xamaas sida ku cad buu yidhi dhammaantood diblomaasi sare oo mareykan oo robert wood layidhaahdo ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta malaha waxaad ogaan kartaan mid iyaga ka mid ah oo annagu aanu ka mid ahay inaanu weligan aanu tixraacayna buu yidhi go-aanka cambaaraynta ah laakiin arrintaas waxaa si weyn aga so horjeestay qaar kamid a ah wadamada ka qaybgalay shirkan iyadoo ruushkuna uu sheegay in uu aada uga soo horyimid ama uu diiday in golaha amaanku cambaareeyo tilaabadan golahu wuxuu ku kulmay ama la sheegay inuu shirayay ku dhawaad sagaashan daqiiqo wuxuuna warbixin kooban ka dhageystay ergeyga nabada bariga dhexe ee qaramada midoobay tor wenslan diblomaasiyintu waxay sheegeen in xubnaha uu hogaaminayo ruushka ay rajeynayeen in diiradda la saaro sidii loo cambaarayn lahaa sidii looga fogaan lahaa in la cambaareeyo ururka xamaas qoraalkana waxaa markii dambe lagu guuldaraystay in go-aan dhammaystiran lasoo saaro fariinteenu waxay tahay in si deg dega ah loo joojiyo dagaalka oo aan ee aan aadno oon abaarno xabajoojin iyo wadahadal macno leh kaas oo la sheegay inuu tobankii sane ee lasoo dhaafay uu jiray waxaa sidaasi u sheegay amauu yiri golaha amaankana u sheegay vasili nabazinia safiirka ruushka ee qaramada midoobay markaas kadib wuxuu yidhi waxaan ogaan karnaa halka ciladu ay ka taagan tahay imaarada imaaraadka carabta dowladda oo imaaraadka waxaa iyadu si caadi uga digtay in ah, loo baahan yahay in dagaalkan uu sii socdo iyadoo dib usoo celisay weliba heshiis ay la gashay dhinaca diblomaasiyadda israel sanadkii labada kun iyo labaatankii waxay tihi waxaan u malaynaynaa ama qoraal ka soo baxay haweeneyda safiirka ka ah ama u ah dowladda imaaraadka ee qaramada midoobay oo layirada magaceeda laaki sakiya nazobex waxay tiri waxaan u malaynaynaa in qof walba uu fahmay in maanta xaaladu tahay mid walaac weyn leh isla markaana loo baahan yahay in la joojiyo xaalada taagan waxay tiri xubno badan oo ka tirsan golahu wuxuu aaminsan yahay aragtida siyaasadeed ee horseedaysa in xal laba dowladood ay gaaraan ay tahay habka keliya ee ugu dambeyn lagu xarin karo khilafkan taagan israael iyadu si gaara ayay u sheegaysay in ula baahnaa in la muujiyo in la cambaareeyo oo safiirkooda ayaa yiri waa muhiim in xamaas loo aqoonsado raaxagagixisa laakiin safiirka falastiin ee qaramada midoobay rayaad mansuur ayaa ugu baaqiyay diblomaasiyiintu inay diiradda saaraan sidii loo soo afjari lahaa gumaysiga israel wuxuuna yidhi waa wax laga xumaado taariikhda warbaa marka loo fiiriyo dunida inay si gaara ah loo dhibaateeyo dadka reer falastiin marka waxaa la joogaabuli xilligii loo gudbin lahaa ama laga gudbin lahaa gumeysiga israel warqad furana loo diray xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey kor kulankan waxaa soo diray saddex hay-adood oo kuwa xuquuq aadaanaha ah falastiin ay ka shaqeeyaan waxaana lagu sheegay in qaramada midoobay looga baahan yahay waxqabad waxaana lagu yidhi waxqabad la-aanta ayaa suurtagelisay in rabshaduhu ay sii xoogeystaan halkanna ay gaaraan ururada falastiiniinta ee dhinaca xuqulisaanka ay ka mid yihiin al alxaqa iyo xarunta meesaan iyo xuquuq aadaanaha iyo xarumo kale ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax weyn laga qabto dhibaatada taagan marka shirkaas wuxuu kusoo dhammaaday iyadoo aan la cambaareen reer falastiin qiimaha saliidda dunida korbay u kacday dowladaha afrika sida uga hadleen waad maqli doontaan qodobo kalena waa noo soo socdaan kulanka kenan ayaad dhegeysanaysaan kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network nafa aan isbawaanin laba aan kala weecan wejiyaal isxasuusta isxasuusta indha aan kala waharin indha aan isbawaanin laba aan kala weecan yaha jiidhka wadana iyo biirka halbulaa iswaraabashan u wadaagna jacayl sidawaxa yahajidhka yahajidhka wadana iyo biirka halbulaa iswaraabashan u adagna jacayl ku kaaga waraaqshay ay adeeca ku taabtay inankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqo markuu kaaga waraaqshay ay wadeeca ku taabtay niinankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqu haddii uu wakhti keenay nin waxsaarlimiya haddii uu keenay nuux sarle miyaan ahay anigu haddii uu wakhti keenay nuux sarle miyaan haddii uu wakhti keenay nuux sarle miyaan ahay anigu booqna inaa xadiga wareegtay inaga isku wacna ina xadiga wareegtay wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyadoo la wanaagsan waay huli wiisha ubadkeeda ubadkeeda waxa jooga adduun iyo dowla wanaagsan kolka waayo huliya dani ay ka wadaaye haddii aynu isweyn walac waa ku dilaayo waa wareerka adduun dani ay ka wadaaye haddii aynu isweyn walac waa ku dilaayo waa wareerka adduun haddii uu wakhti keenay inuu waxsarlimiya haddii uu wakhti keenay inuu waxsarlimiyaanahay ani haddii uu wakhti keenay inuu waxsarlimiya haddii uu wakhti keenay nin wax sarmiyaanweji halis xasuusta ayaa heestaan alkurgal raadaa ilaahay ha naxariistee kiise xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago ayaa ku luuqeynayay ay nooga tahay barnaamijkeedna kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda markaan dhinaca xubnaha anagu intaanan eegin waxaan eegeynaa bal sida dowladaha afrika uga hadleen xaalada falastiin hogaamiyaasha afrika ayaa ugu baaqaya dhinacyada isku hayay israel iyo khaza inay joojiyaan isku horumaadyada dhimashada badan dhalisay ee toddobadii bishan bilowday faliintan waxay noqotay mid ka mid ah hadalhaynta ugu weyn ee wadamada afrika madax ay kamid yihiin kuwa zambia kenya gaana ayaa si aad u cambaareeyay oo ku tilmaamay ama eedka la duldhacay ururka xamaas iyagoo sheegay inay taageerayaan israel laakiin suudaan jabuuti iyo koonfur afrika ayaa iyana si cad u muujiyay taageerada ay u hayaan reer falastiin waxaa si gaara ah warbaahintu ay u hadlaysaa inkastoo ay israel ay sii kordhinayso weerarada ay ku hayso mareyka khaza haddana dhinaca diblomaasiyadda oo ay sidoo kale afrika ay ku leedahay ee tobankii sanee lasoo dhaafay ay sii kordhinaysay oo ay waday qorsho ay ka wada wadamo badan oo afrikaana oo ay ku dooneysay inay safaarado ka furato qaar ka mid a ah safaaradaha wadamada afrika ee ku yaal talaafifna loo rara qudus ayaa hadana waxaa muuqanaya in wadamada afrika a hadda ku kala qeybsan yihiin xiisada taagan ururka guud ee midooda afrika ayaa bayaano ku qornaa afka faransiiska iyo afka kale ingiriiska wuxuu ku iftiimiyey in iskahorimaadadan ay salka ku hayaan arrintan la xiriirta diidmada xuquuqda asaasiga ah ee dadka falastiiniinta gaar ahaana in la hela buu yiri ama lagu yidhi bayaankaasi dal madax bannaan oo falastiin ah gudoomiyaha ururka midooda afrika wuxuu si deg dega ah ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan colaadda milatari oo ay ku laabtaan shuruud la-aan xabadana joojiyaan miiska wadahadalka wadaxaajood dhammaystirana la gala yiri si loo dhaqangeliya wihi mabdaca ah in laba dowladood oo iska dhinac dhisan ay ku wada noolaadaan gobolka bariga dhexe si loo ilaaliyo wirodanaha dadka reer falastiin iyo shacabka israa'iil gudoomiyaha guddiga midooda afrika musa faki ayaa hadalkiisa sidaas ku yiri israel ayaa horey u damacday ama iskugu dayday inay goobjoog ka noqoto ama dhowr mar ay ka mid noqoto oo goobjoog ka noqoto shirarka ururka midooda afrika inkastoo markaas hore loo diiday madaxweynaha uganda yoweri museveni wuxuu ku baaqay in dhinacyada dagaalamaya ay ku laabtaan xalka markaana wuxuu yidhi xalka labada wadan toddobada oktoobar wixii ka dambeeyey waxaa loo baahan yahay in laga xun yahay rabshado dhaca laakiin dib loogu baahan yahay mar kale in wadahadal la sameeyo museveni waxa uu sanadihii kii mar uu qaabilay ama uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu xilligaas wuxuu socday dadaalo la doonaya in lagu hagaajiyo xiriirka israel iyo dalka uganda suudan waxa ay ku tilmaantay ama ay tiri waxaa la socotaa walaaca horumarka qatarta ah ee dadka falastiiniinta loo geysanayo suudan waxay dib u cusboonaysiinaysaa taageeradeeda ku aadan xuquuqda sharciga ah ee dadka falastiin si ay u helaan wadankooda oo madax bannaan waxaana ku baaqaysaa in loo hoggaansamo go-aanada caalamiga ah iyo ilaalinta dadka rayidka ah ee waxba galabsan sidaas waxaa ku qornayd qoraal lagu daabacay bogga facebooka wakaalada wararka dowladda suudan ee sunna magaceeda la yiraahdo koonfur africa wuxuu ku baaqaysa xabajoojin deg deg ah waxaana qoral ka soo baxay dowladda koonfur africa lagu yidhi gobolku wuxuu u baahan yahay ama baahi weyn xilligan u qabaa hanaan nabadeed oo laisku hadleyn karo iyo in la bixiyo baaqyada go-aanadii hore ee qaramada midoobay oo la qaato ee ahaa in xalka dowladnimada nabadda dhammaystiran laga dhaqangeliyo gobolka iyo sidoo kale in cadaalad loo helo falastiin waaxda xiriirka caalamiga ah ee iskaashiga ee dowladda dalkaasi koonfur afrika ayaa sidaasi daabacday dowladda nigeria ayaa ina ka dhigaysa in weeraradan rabshadaha argoosiga ah ee yuhuudda ay qaado loo adeegsado dadka rayidka ah inay si weyn u saameyso markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa sagaalka oktoobar labada kun waa maalinta laba ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo saddex cisho haddiiyaa laydmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo lixdii maxkamadihii islaamka ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ahaa dowladii kumeelgaarka ahayd oo waagaasi si deganayd magaalada baydhabo iyo ciidamadii itoobiya isla maalintaasina ciidamada maxkamadaha ayaa waxaa laga qabsaday magaalada buurhakaba ee gobolka baay maanta oo kale sanadii labada kun sagaalkii kooxo hubaysan ayaa inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooyo waxa ku dileen axmed daalibaan oo ahaa sargaal ka tirsanaa ururkii xisbul islaam maanta oo kale sanadkii labada kun koob allaha u naxariistay meydka fanaanadii caanka ahayd ee faadimo qaasin hilowle oo shalay oo kale ku geeriyootay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa lagu aasay isla magaaladaasi maanta kale sanadka markuu ahaa kun lix boqol koob labaatankii dowladaha turkiga iyo poland ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed maanta kale sanadkii kun toddoba boqol iyo lixdankii ciidamadii xilligaasi ee dalalka raashka iyo ostariya ayaa qabsaday magaalada baarliin ee caasimadda dalka jarmalka maantoo kalena sanadkii kun sagaal boqol tobankii dowladda jarmalka ayaa qabsatay magaalada antiweb ee dalka beljimka maantoo kale sanadii kun sagaal boqol iyo kontonkii qaramada midoobe ayaa ku dhawaaqday caasimada kooriyada waqooyi ee pyongyang ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun iyo lixdii dowladda kooriyada waqooyi ayaa tijaabisay bamkii ugu horeeyey oo ay ku jiraan walxa nukliyeer ah guud ahaana xubintii waageynta markaana aan dib idinkugu celiyay burhaan diine iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n tahay markaana waxaad ku soo dhawaataan saaxiib yaal xubinteenii kale kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeya allay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay qur'aanka allah iskale qowlkii weeyaan rabbiga dastuur lagu qaybtamayo qumano weeyaan cadliya dadkana qaabtaa la faray qiyaamo dhibtiisa iyo in baan ka hadlay qabriga qaar baa lagu xuuntamaa qismiyo dhaxal baa ku jira qatliga xaaraansan iyo qurkii gooyooo wax dila qofkii dembi weyn ka dhaco qufraanka alliyo baryaha in aan laga quusan karin aayado qeexaa ka mida ah. min qayrilmakduubi iyo ilaa qul acuudiyaal qabow iyo raaxa iyo qayr baa laga kororsadaa qisada waxa soo socdaiyo uruuma hortood wax jiray eh. qab iyo ruux taag isbiday eh. qoomkii nabi nuux ka tegey eh. qaaruun iyo hebel kancaan qorshaha ay sababsadeen hal qodob qodobnama seeganoo dhacdooyin la qeexay oo qur'aanku caddeeyey iyo qaar aan weli moognihiyo qayb baa jira naga dahsoon dhashuna waa qaaliyo qadarin iyo laxaw jecliyo qiimay naga mudan yihiin wadnaha qaybtiisa iyo naftay qaarkeed yihiin qur'aanse haddaan la barin jahligu waa qaabdarre qaybaha diintiiyo sharciga tarbiyad qaab loogu fulin shabaab ku qaraabta iyo khawaarij xunbaa heshee qalqaalada sow mar unqool iyo dabin uma galaan waalbisla waxaa kaloo la yidhi ilaahay tiisaa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaa dashiyo taariikhda islaamka lagu daraa war waxaa kaloo la yidhi israa'iilkuwa u eexday oo armiga u geeyey markaan aragnay oo eegnay oo dhabu ilaalaynay argagixiso amerikaanku waa aabbihii dhalay oo axmedow awalba israa'iil argagixisay ahaa jirte maxay ahayd israa'iil argagix xiisay ahaa jirta maxay ahayd warnimiya unti ibni'aadinalama irboodku socdaas ilaahee abuuri inti awaan aho afar idoodku socdaasona ilaahee abuuri inti islaam caatiyo weerida argagihisu awshon ameerikaanu warmadayo ismaaciisi gaaliyo kuwii garabka weyn haystay warwareega oo xaafadaa waa ka baqayaan aryaadhaha kale maanay warba haysiine ilaa israa'iil iyo falastiin iyo soomaaliya inta ka dhexaysa buryo biyaa loo kala baxee beriga tiyaatarka waxaa lagu soo gebagabeeye xuski mawliidka umma aad iyo aad u tiro badanna waa isugu timid wasiiro badan iyo xildhibaanana waa ka qayb galeen wasiir ku-xigeenka diinta iyo owqaafta shariif saalaxaana hogaamihaaye waxaana leesku raacay dagaalka khawaariijta in dhammaan laga wada qayb galo hadda kalemaanay war maayaalhe hayahaad ku jirtiina maad horuu socotiin waryaantan sidii bisha mawlid u dhalatay wasiirroobow meel uu curibiyo jaanigii waa laleeyahay dheheen wadaadadiiiyo see wax u jiraan timir laf baa ku jirta buda warya wasiirka khilaawi ka jara marowbabay rabaan inuu la cadreeyo war wasiirku weli ma masaajidkiis bahisuu ku mashquulsan yahay robow wasiir waaye maxaa ka bedeli kartaa maya aryadhaha wasiir roobow eh. dariiqaday doonaan ha ahaadaane dhammaan inuu wasiir u yahay sowma oga war kalamaanay eh. hoos kastii hataa maqli jirteen eh. tii ugu darnayd shalay dhacday wariyihii tabinaya cayaartii arsenal iyo manchester city ee casaam shawaali intii cayaartii ay socotay ayuu hoos kastii caalami ah soo daayey somalilan hal ixtiraafan ba hoosta ka sii arsenaal khawaarijtaa loo yaqaan miyuu yidhi heshiis la qabtay funaanado arsenaal bay wateen war warka waagi dhex gasheene waryihii xasaan shawaali ahay yuhuuddow ku dhammaaday wuxuuna yidhi waxay sheegtaan awood tiro badan waxse kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan ciidan diyaarsan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan sirdoon xeelad badan waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan teknolojiyad horumartay martay waxba kama jiraan fakaana waham waxay sheegtaan dhul iyo xuduudo ad adag waxba kama jiraan yidhahaan fa waham waxay sheegtaan wax kasta oo qurux badan iyo awood kasta waxbase kama jiraan fa kaana waham waham alaa fahimtum ayuu yidhi soomaalidan ka maqli jiray wahaba ay saarane yuhuuddiina ma gaari oo iyaguba ka yimi walkura khadiira hadduu dhihi jiray xalay fa kaana wahamay ka shidhneed aryaadhaha ra'iisul wasaaraha israa'iil yuhuud dhintay yaahu xalo wuxuu yidhi inaan dhimayna waa ogeyn laakiin sidaan ay bitaydanala ku dilaayo inaan u dhimahayna ma ogeyn waxaa naloo geestana foolxumada naloo geestay ayaa ka xun xataa baranbaray wax qarxaaya noogu soo xireen ciidankanyana geeri iyo nolol meel uu ku sugan yahay kama jawaabi karno kuwa herena waxay taraayaan ma ogi haddee anigoo yuhuud dhintay yaahu oo ra'iisul wasaaraha wareeree dadki kale intay joogaan bad buu galay allayle bad galay iyo ceel gumbaoo gundhada u fariiste war cabdullow nin reer muduga wax laga weydiiyey dagaalka yuhuudda lagu qaaday wuxuu yidhi hadda kor anoo gaalkacyo jooga ayaa lay cazuumay markii raashin nuuc walbaaha lay siiyey oo aan dhargey ayaa ninkii casuumay wuxuu yidhi wax yar dulqaaday istakiin baan kuu keenayaay intan soo booday aan waxaa idhi walaalkay oo iskiin iska daaye koob biyaa iima noqdo hadda israa'iil oo aa og tahay intay dhib soo geysatay xaba bistoorada nooma noqotay taagan yihiinuu yidhi war cabdulaahi haynoosho aan u malaynahay inuu dagaalka yuhuudda ka hadlaayay wuxuu yidhi nimaa diiq u joogay inta subaxdii ku soo kallahayo wuxuu yidhi saaka kadib ma addimi kartid waana amar buuxa oonku ku siiyey diiqiina inta hoos fiiriyo wuxuu yidhi waana aqbalay amarkaaga laakiin waagu inuu beriyo aniga iguma xirnayn xaafaddana kaligeed diiq kama joogo haddaad dhibsatayna saaqaas kuma jiro asbuuc kadib ninkii ayaa mar kale diiqii ku soo laabtay hadana wuxuu yidhi hadda kadib waa inaad u dhawaaqdaa sida doorada kaamana maqli karo cod diiq hadii kale dhogortan kaasii siibi doonaa diiqiina inta cabsadow isla markiiba ka tanaasulay codkiisii hore wuxuuna bilaabay inuu sidii digaagadii u qayliyo uu yidhaahdo bil kadib haddana ninkii ayaa diiqii u soo laabtay wuxuuna siiyey amarkii ugu dambeeyey kaasoo ah in laga bilaabo maanta hadii uu kundhali waayo uu qali doono madaxa ka goy doono kadibna diiqiya inta ooyo wuxuu ku shallaayey war intaan inaan dhintaa ii fiicna dadka khawaariijtu iska dilaysa iyagoo fafadhiya ayaa diiqaas la mida sababtoo ah ayagoo xarbinaya inay dhintaan uga sharaf badan aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi haddii niman hanuunsanayn eh. ow loo waa hagra eh. haddii niman hanuunsanayn eh. ow loo waa hagra war kalemaanay warmahaysiine kulankii golaha amaanka qaramada midoobey waa laga dhex qadeeyey ukuma laga dhex dubay mageel baa lagu qalay obow kuwaas xaggee ammaan ka yihiin war ma la kala diray war ma facebookyadii baa laga jabsaday walka dhex war warkaa ku soo boodinine muddo saddex saacadood oo golaha ammaanka qaramada midoobey ay shirayeen way ku kala tageen waxayna ku heshiin waayeen lahaayeen warkii ay ka soo saari lahaayeen dagaalka falastiin iyo israa'iil maraykankana wuxuu gadaalka riixa ayaa la yidhi in ururka xamaas la cambaareeyo si wadajidana loogu aqoonsado urur argagixiso oo bariga dhexe qaska wada taa kuma heshiin karree nagu kala wada miyaa ka dhacday war taasu tala maahae aan la kala safanno walba maxay ugu heshii waaye aryaadhaha umuurtu waa amar alle ninkaan aqoon hadeer ogay amuurtu waa amar alle ninkaan aqon war cabdulaw israa'iil waxay ka maraysaa lokala tag hawliyo ninkii tamari yaraaye tololow maxay noqon warwaaqlow israa'iil waxaa kaloo ka maraysaa garan maayo meeluu nafsigu iga soo galay godob iyo cadaawa malaa guriga iyale warbow israa'iil war hayna waxaa hore loo yidhi in aad noogtana kuma naxdid darigi fi nafsi udulyaal iloobimaaryaadhaha anugu yuhurdintayaa u beriga waxaan dhihi lahaa durduro geelbaa ku jabaye damaacina waa xunihaye eh. debkuna waa lamaahuraan eh. dalkana dadaa iskale war walloweyne khawaarijta iyo yuhuuddu waxay ka siman yihiin eh. labaduba dhul aanan ahayn bay rabaan dad muslina ayaan xaqdarro ku laynayaan warwaaqlow miyaa lagu dhihin durduro geelbaa ku jabaye damaacina waa xunyahaye dabkuna waa lama huraan dalkana dadbaa iskale kalamaan ayaa dhegeysateen barnaamijkeena eedo udambeysaa hees ay ku luuqeeyaan faarax sido faarax ilaa u naxariistee iyo sitayma nogta ayaan kaga tegaynaa oo maseer la ihaado nabadgel horumarma yaqaanaado mininkeyga waa layska soo marmaraamaya